dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegaystayaal halkan oo idaacadda kulmiye kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waa habeen axad ay soo gelayso taarikhdan waxay ku aadan tahay labaatanka bisha sideedaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona aqoondarada waxaa kaaga filan ciidamada dhexdooda ka taagan shalay afhayeenkii booliiska ee hadlayay wuxuu ku tilmaamay nin horay uga tirsanaan jiray ciidamada qalabka sida oo soomaaliya darajadiisuna ay kabtan tahay waa khabiir dhinaca ammaanka cabdicasiis xildhibaan oo ka hadlaya dhacdooyinkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan dagaalkii u dhexeeyey ciidamo ka hotirsan dowladda federaalk soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen shacab diidanaa xariga jenaraal sheego waxaana banaanbaxaasi kadib hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay inaan la akhbari karin in la burburiyo wadooyinka caasimadaha muqdisho qodobada sidoo kale barnaamijka ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona xaaladihii u dambeeyey dalka gudoomiyaha golaha shacabka maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka bilaabanaya gobollada dalka xubintii kalamaan iyo sidoo kale karaamadiyo sharaftiyo soomaalida ku soo celi adiga kariime allahayo allahayo iyo kalsoonida suugaantaasi qaybaha dambe barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan sheekayaa farsameynaya anigu waa ayaan loo mar kale iyo ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab

gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran dhinac qofba geestarsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday aynu ku horreysiinayay barnaamijkeenan xog qodobkiisa ugu horeeya magaalada muqdisho waxaa dhowaan ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka hotirsan dowladda federaalk soomaaliya dagaalkaasi wuxuu dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka waxa uu ka dhashay jenaraal lagu magacaabay sheegow iyo ciidamada xasilinta caasimada oo isku dhac uu ku yimid iyadoona markii dambe ay ciidamadu sheegeen in lagu guuleystin gacanta lagu soo dhigo sidoo kale waxaa ka dhashay xariga jenaraal sheegow banaanbaxay ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada tan haddaba arrimahaasi oo idil waxaan isla gorfeenay cabdicasiis xildhibaan oo dhinaca amniga wax badan kasoo shaqeeyey waxaa jirta wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dadka soomaalida ahi waxay heleen hub fara badan oo gacantooda galay kuwaas oo ay ahayd inay ku jiraan gacmo dowladeed iyagu waa nasiib darro hartay shacbiga soomaaliyeed ruuxnaha ku helo magac dowladeed ruuxnaha ku helo suqyada oo qofka lagu kala gato ee ku yaala guud ahaan soomaaliya ama magaalada muqdisho waxaad maalin kasta dadku maqlayaan isku dhac dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda ama ciidan dowladdu ay leedahay iyo nin horay madax uga ahaan jiray ama shaqaale uga ahaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan rabaa sababaha keena waa ciidanka oo aan lahayn talis guud oo ay ka amar qaataan gebi ahaan ciidamada ku sugan jamhuuriyadda soomaaliya somalilan puntland galmudug shabeellaha waxaan dhihi lahaa koonfur galbeed hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo jubbaland ma jiraan talis guud oo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay leeyihiin hadday ahaan lahaayeen bolice hadday ahaan lahaayeen military hadday ahaan lahaayeen ciidanka ilaalada xabsiyada ama kuwa hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxaa qolo kasta waxay ka amar qaadataa ninka maalintaasay ag joogto waana nasiib darooyinka sababa guuldarooyinka soo noqnoqda ee ka dhex dhaca ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ama maleeshiyaad horey uga tirsanaan jiray ama ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya arrimahaas markaan eegno eh, dhibaatada ugu badan eh, ciidamadaasi dhex mara shacabka ayay soo gaartaa saameynna ay ku yeelataa eh, dowladoo kale marka maxay tahay tallaabooyinka la gudbo dowladda soomaaliya laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda madaxda uu ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaa saaran waajib ah ilaalada iyo hubinta nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed waajibka ugu horeeya ee gudashadiisu ay tahay in ciidamada qalabka sida kuwooda booliiska ah, milatariga ah, nabad sugidda ah iyo kuwa ilaalada xabsiyada ay hubiyaan badqabka muwaadin kasta oo soomaali ah hawsha ugu horeysa ee laga doonayo dowladda inay qabato waa taas waxaan ku dhiirinayaa go-aan adag inay ka qaataan cid kasta oo mas-uul ka noqota amni darada soo noqnoqota ee ka jirata magaalooyinka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ama guud ahaan gobolka banaadir dhinacyada cabdicasiis inta badan isku qabta magaalada waxay u badan yihiin saraakiil garaadooyin wata dhibaatada markay shacabka u geystaan ciidamada dhexdoodan ay dhibaato isgaarsiiyaan yay tahay cidda sida tooska oo la xisaabtamaysa raggaas intaad ka warqabtaan waxaa jirta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cid kasta oo ku xadgudubta amarkii dowladda iyo madaxweynuhu ay ka soo saareen sidashada iyo qaadashada hubka sida sidaa madaxa bannaan ay u haystaan saraakiil ka tirsan ama kuwa ka horey uga tirsanaan jiray oo xaafado ka tirsan magaalada muqdisho degan ee mas-uul ka noqota waxaa lagaba maarmaana ah in la horgeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhacdadii ugu dambeysay genaraal lagu magacaabo sheegow ayaa eh, dagaal saacado qaatay degmada dharkiinle ka socday dagaalkaas wuxuu sababay ilaa iyo maanta muqdisho inuu ka socdo banaanbaxay dhigayaan dad diidan xarigiisa arrimahaasoo kale maxaa lagu salayn karaa genaraal sheegow axmed cali wuxuu ka tirsanaa meeshuu doonaha ka yimaade kuma celinayno dadka soomaaliya dhammaantiis waa ogyihiin dadkii horey uga tirsanaan jiray urarka argagixisada ah ee dagaalka kula jira weli dowladnimada soomaaliya dadkii ka yimid ee qaatay mabdeeyan inay ka qayb galaan dib u dhiska halganka loogu jiro dowladnimada soomaaliya ayuu ka mid ahaa aniga ogaalkay ma aha in la ii sheegayo waxaan joogay magaalada muqdisho markii ay soo baxday dallacaadiisu darajada brigadier general ama sareeyo guuto waxaa siiyey laba kun lix iyo tobankii wax yar ka hor intii aan la aadin doorashooyinkii ka dhacay horaantii laba kun toddobiyo tobankii madaxweynihii xilligaas ahna madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqoon darada waxaa kaaga filan ciidamada dhexdooda ka taagan shalay afhayeenkii booliiska ee hadlayay wuxuu ku tilmaamay nin horey uga tirsanaan jiray ciidamada qalabka sida oo soomaaliya darajadiisuna ay kabtan tahay kuwa maanta shaqaynayaan aqoonin kuwii horey u shaqaynaya kuwii horey u shaqaynayay ma yaqaanaan kuwa maanta shaqaynaya waxaana aada uga tacsiyadaynayaa wixii ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkeenley gobolka banaadir sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay dadka degan xaafada dharkeenley degan xaafadda kaawagoday degmada dharkeenley sheegashadooda dabaadyadii bilihii lasoo dhaafay o-aad ayay u badnayd haddii ciidanka xasilinta meel bay ku qaldanaayeen kuwa jananka la sheegay in la qabtayna meel ayay ku qaldanayeen maadaama ay qeyb ka ahaayeen amni darada ka jirta iyo guud ahaan degmada wadajir ee gobolka degmada muxuu ahaa dharkeelleyga iyo gobolka banaadir waxay ahayd ciidanka xasilinta maadaama ninkan uu ahaa sarkaal horey uga tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya walow aanan ogeyn meesha uu shaqada aniga uga tegey waxaa habboonaan lahayd in ergo loo diro oo la yidhaahdo ciidan ka tirsan kuwaaga waxay mas-uul ka yihiin amni darada ka jirta xaafadda kaawagoday degmada dharkeenle ee gobolka banaadir labo labo inuu xakameeyo ciidanka haddii ay yihiin kuwo ay dowladdu ku og tahay inay ilaaleeyaan amnigiisa kaba soo qaad kaba soo qaad inta aanan gelin muxuu ahaa hadalka dhamaystirkiisa haddii ciidanka xasilintu iyaga oo ku raad jooga kuwa dembi ka galay shacbiga galay guriga jenaraal sheegow waxaa habboonayd markii rasaasta uu maqlay inuu mas-uuliyadsa saaro ciidankiisa ku amray inuu xabadda joojiyaan ciidanka kuwii ugu dambeeyey ee guriga soo galay uu weydiiyo kuwa ay ahaayeen ee ay ku raad joogeen ciidankan una dhiiba ciidanka xasilinta ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir jarankuna waa dhaaftay dagaal ayaa meeshii ka dhashay isfaham daraa timid labada dhinac dadna waa ka dhinteen dadna waa ku dhaawacmeen waxaan cambaaraynayaa in xubno ka tirsan ciidanka ay kaamarooyin ka soo duubeen waktigii ay isdhiibeen afar iyo labaatankii maleeshiyaadka ahaa ama askarta ahaa ee ilaalinaysay generaalka iyo jananka oo ay wadaan waxay habboonaan lahayd gurigiisa albaabkiisa in laga saaro mid ka mida ah gaadiidka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya specially gaar ahaan kuwa xasilinta quruxdu sidaas ayay ku jirtay kacdoonka maanta muqdisho ka jira iyo dadka isu soo baxay anigoo og in muwaadiniinta soomaaliyeed ay u siman yihiin sharciga hortaysa xaqna u leeyihiin inay tabashadooda ku gudbiyaan si nabad ah macnaheedu ma ahan inuu dastuurku xaq u siinayo haddii xaq loo siiyo inay isu soo baxaan inuu dastuurka xaq u siinayo inay burburiyaan hantida muwaadiniin kale oo soomaali ah oo shacbi ah iyo hantida dowladda dhexe ee soomaaliya ay leedahay waxaan ku baaqayaa dadka qabanqaabada banaanbaxyada wada kuwa baraha bulshada baas abuurka ka ah ee ku dhiirigelinaya in la burburiyo hanti qof rayid ah oo soomaali ah uu leeyahay anigu waxaan maqlayay haweenka soomaalida dariiqyada ay ku ganacsadaan wixii ay ku ganacsan jireen ee yaalay dhammaantood intooda badan in la burburiyey waa laga baaqsan karay waxaas mm-hmm. xubin kasta oo lagu qabto inay amni daray qayb ka tahay taayir in waxay heli karaan inay banaanbax nabadgelyo dariiqa ay doonaan magaalada muqdisho xitaa madaxtooyada horteeda fariistaan si nabadgelyo ah u fariistaan iyaga oo tabashadooda ku gudbinaya aamusnaan laakiin meeluu sharciga ka sheegayo ma jirto in hanti qof leeyahay rayid ah ama dowladi leedahay dab la qabadsiiyo mana ahan arrin la aqbali karo cid kasta oo mas-uulka ahna sharcigaa la horgeynaya waay dhacdooyinkan oo kale markay dhacaan sidee ayay tahay in loo wajo wajihi karaa waxay tahay marka ciidamahan is-aqoon isku dhacwaa jira waxaan rabaa horta dadka aan la hadlayaa inay garan karaan friendly fire wax la dhahaa jira ciidan dagaal ku wada jira oo dhinac ka dagaalamaya ayaa rasaasta kor kaga timaada ee diyaaradaha duqaynta ah ay dhici kartaa inay waxyeella kasoo gaarto waxaa dhici karta ciidanka ciidanka ka horreeyey ee difaaca u ahaa marka eh, kuwa ka dambeeyey oo iyagu iyaguna isu haysta wargelin la-aan gadaashooda inay rasaas ka bilaabaan dhacdooyinkaas oo dhan waa dhici karaan waxaa la rabaa khalad waa dhacayaa aadan ayaynu nahay annaga haddaan nahay dad soomaaliyeed waxaan la mid nahay dad yowga kale ee adduunka ku dhaqan khaladaad waa dhacayaan waxaa la rabaa in samir lagu daro waxaan ku jirnaa halgan jamhuuriyadda soomaaliya lagaga xoreynayo kooxaha duulaanka ku ah dowladnimada soomaaliya diidan nabad inuu qof soomaali ah ku noolaado dambiilayaasha ka cararaya cadaaladda ee baxsadka ka ah dalalka maraykanka ingiriiska iyo yurub oo dhan waxay usoo baxsadeen soomaaliya iyaga oo sheegaya inay muslimiin yihiin qaarkood loo haysto kufsi caruur ay kufsadeen kaas wuxuu ahaa cabdicise xildhibaan aqoonyahan ka faalooda dhinaca ammaanka gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigayeen shacabka careysan xariga jenaraal sheego wadooyin badan oo magaalada muqdisho ayay marayeen goobo ganacsi ayayna burburiyeen intaasi kadib gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaalo shir jireed ku qabtay magaalada tan ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin in la burburiyo wadooyinka caasimada shacabkan waxa ugu baaqay inay isdejiyaan oy taariikhdu ku beegan tahay labaatankii bishii sideedaad laba kun saddex iyo labaatankii inaan halkan hadal yar oo kooban aan uga soo gudbinno dadweynaha soomaaliyeed ee degan caasimadda soomaaliya gaar ahaan bannaanbaxayaashii maanta bannaanbaxa ka sameeyey magaalada muqdisho si aan la wada soconnaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuu u bannaynayaa bannaanbax nabadeed shacabku inay bannaanbax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda waxaasan dee aan mamnuuc ka ah bannaanbax rabshado wato sidaa darteed bannaanbax in wax lagu gubo wax lagu burburiyo hanti ummadeed lagu baabi'iyo waddooyinkii aan hal doolar dalkaa ku dhisa ku dhisaynay shacabku iska kaashanayeen oo ayagu ay qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laablaabto shacabka magaalada muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin waxa danta guud ah dadka iska wada le shaksi ma laha sidaasi la mid ana shaksiga soomaaliga ama muwaadinka soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo asaguna in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas-uuliyad ka saarantah marka sidaa darteed waxaan leenahay bannaanbixii maanta wixii ku hallaabay waxaan aaminsannahay in maaragtay eheday wax laga kabsan karay ama laga maarmi karay waxaanan ognahay muwaadinka soomaaliyeed ay sababtiisa bannaanbaxa loo samaynaayey gacanta dowladdu ku jiryaa gacan cadow ku majuriyo dowladduna waxa waaye wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay wuxuu sharciga ka hela ayuuna helayaa ugumana horeeyo ugumana dambeeyo ugumana dambey duniyo cid kasta oo muwaadin ah soomaali ah ee dowladda ay aado waxaan aaminsannahay inay ka warsugaan ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu ka helo sharciyadaas ayaanan aaminsannahay garsoorka iyo hay-adaha amniguna waxaan aaminsannahay inaysan ku xadgudbi doonin sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaara ma laha qof gaarana ma laha soomaaliya oo dhan uu ka dhexeeyaa marka inaan ilaalinno sharcigana waa laga maarmaan si uu nooga hallaabin waxna aysan nooga hallaabin sidaa si la mid ah waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guud ahaan ugu baaqayaa dhacdo kastooo dhacayso marka ay dhacayso in qofku aysan caqliyada aysan naga wada tegin ee foojignaan aan muujinno si aan u badbaadinno maaragtay ummaddayna iyo hantidoodaba inaan u badbaadinno waxaan ogsoonnahay maanta jidad badanna waxbaa un gaargaaray maaragtay hanti badanna waxbaa gaargaaray sida la ii sheegaayo taasna waxaan rabaa guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir oo hor kacaaya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayagaa ay wax ka dhaceen wixii maaragtay burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si deg dega ah nadaafadda wax looga qabto ayaan taasu soo jeedinaya ayagana guddoomiyaasha degmooyinka haddii ilaah yidhaahdo waxaan kaloon leeyahay aan sharciga ku kalsoonaanno aan sharciga sugno wax nooga hallaabi doono ma jiraan haddii ilaah yidhaahdo marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaanno sharciga aan u hoggaansanaanno dowladnimaduna waxay ka wada dhexaysaa shacabka annagay naga wada dhexaysaa inaan ilaashannana annagaa nagala rabaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaal ayuu kaasi ahaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ku wargeliya ma ugu baaqayba maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya inay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu sidoo kale bogaadiyay xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee jooga furimaha islamar ahaantaana ka qayb qaadanaya dagaalkaasi anigoo ku hadlayo magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyeed iyo magacayga waxaan runtii hambalyo u dirayaa iyo bogaadin iyo maxad celin ciidamadeena qalabka sida howlgalka ballaaran ay ballaabeen fiiska labaad la dagaalanka xagjiriyaasha ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey ay u diyaar garoobeen fiisk tuga inay ballaabaan si ummadda soomaaliyeed xurriyad iyo nabad u hesho arintaas oo runtii dalka aan loo kala harin laga bilaabo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dalka ugu sareeyey ciidamadeena qalabka sida shacabweynaha soomaaliyeed dhammaantoodan isku mid maaragtay go-aankooda noqday in ay tahay nolosha keliya ummadda soomaaliyeed maanta ay eh, u baahan tahay ay ku badbaadi karto inay tahay argagixisad oo dalka laga saaro arintaas mahad ballaaran baan u jeedinayaa abaabulkaas madaxda iyo ciidamada iyo shacabweynaha dhammaantood eh, sidaad ogtihiin howshii eh, hataa baarlamaanka xildhibaanada soomaaliyeed ayaga oo runtii arkaya shacabka ay maalayeen dhabka ku jiro daraaddeed intooda badan yani qaarkooda waxay aadeen furumaha si ciidamada iyo shacabka ay u dhiirigeliyaan eh, shalay hataa saa daraadeed maaragtay eh, korumka uu suurtgali waayey eh, runtii arintaasna xildhibaanada aadan ugu maxilinaynaa maalaadooda ay ka mid tahay shacabkaan maalayn haddii xoriyad iyo nololba haysanin yani markaas lama dhihi karo shacabka soomaaliyeed waa loo shaqeeyey dantiisa la qabtay lama dhihi karo inkastoo shuruuc muhiima ah ay noo taalo shuruucdaasna aan u baahannahay inaan meelmarino haddana xildhibaankii isxilqaamo oo yidhaahdo ciidamada iyo shacabkan dhiirigelinayaan furintan aada yidhaahdo runtii waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa waxaan kala rabaa maadaama eh, facetogii uu ballaabanahayo eh, labadan steed hadda maaragtay hawsha ka socoto galmudug iyo hirshabeelle eh, waxaan leenahay dhamaystarka allaha u fududeeyo ciidamada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta meesha ku maqan sidoo kale labada state kale ku xigta oo koonfur galbeed iyo jubbaland waxaan leenahay dadweynaha ciidamada maaragtay ku sugan inay u diyaargaroobaan maadaama facebooka ka balaabanahayo meesha ugu muhiimsan oo hadda lagu wajahanya ay tahay yacni ayagan inay diyaargaroobaan is-abaabulaan mar allaan markay ciidamadaas soo gaaraan ayaga oo diyaar ah shacab iyo ciidanba in loo yimaado arrintaasna waxaan ugu baaqaynaa isteedadaas ayagan inay diyaargarowga ugu dambeeyay inay galaan dalkan nolo kale ma jirto ummadda soomaaliyeed wax kasta maanta waxaa ugu muhiimsan in ay hesho nabad iyo xorriyad inay hesho yacni argagixisada dibadaha laga soo xawalay fakradda xag jirka ah la keenay dalkeenii dhallinyaradeena lagu qalday dad badan maaragtay xagdarro looga dilay hantidooda lagu dhacay oo welina socoto ilmaheena yaryaraa maaragtay run looga dhigahayo waxaan diin ahayn diin looga dhigahayo oo maskaxdooda la qalday waxay u baahan tahay in laga maaragtay laga badbaadiyo marka dambena dhagan celin iyo maskaxdoodii lagu soo celiyo diinta toosan ilaahayna siiyey diinta islaamka oo aan been laga sheegi karin ciyaaryaarna laga dhegan karin oo dad ciyaar iyo falsafo siyaasadeed oo ummadda lagu gumaadahay ay u bedeldeen taas waxaa lagama maarmaan ah inaan maaragtay nafteen u hurno hoolaheena u hurno aan ummaddeena ka xurayn sidaa daraaddeed isteedadaas shacabka iyo dadweynaha iyo ciidamada ku sugan waxaan leenahay diyaargarooba gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aadan maxamed nuur sheekaadan madoobe ayuu kaasi ah gacalkala lumiyo isku maran waagaag dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay nimbow nasiibkiisa ma loo nacaaya soonibdaade noqo yeeli maayeabdul adin wali ku tabtay diiq maxaas jiri doora aa tiri keekeg diiq maxaas jiri naw waar geedkii kalamaan maanta mawallo weyn baa ku ducaysanaysa nimburhaansan maa loo bilaabaa baashaal iyo buundhaboowe oo bilow berigaa bustaab wuubtay buda kala baxaa horta unuga tan maba yeelayno maba hee yeelayno waana bannaan baxaynaa ii baneey baneey mahaaye ka bilaabataa balaayo baneey baneey mahaaye ka bilaabataa balaayo waan anigu intaan garanaya way dhaaftaye beenbeen baad igu baawine beenbeen baad igu baawine waxaa la yidhi kan wixiiska saayo kanna waa kasa ee kas i kas isdhaafi aa lagu kala tegi war dardaaranka waa badan yaha anna waxaa maqli jiray aniga ayaantaan ayaanteed iftiin aalli maayo ee iridda alaabtaallo ibliis yaan la siinin warkii ma fahmine waxaa kaloo la yidhi dilaagii dilaa dilayow dilbaa kuu dambeeyo dad noolle ku dilya iyo doolyaxaa isku qaadiyaa manaad qayaasi waaysiqaynlalaan bilaash sidii qaruumbo ahaanaan kuqalaa kuu qashiraa war allahu naxariistee maymuun biyo waxaa kaloo tidhi guuma isow geeridayda maxaa kaa soo galaayo gambar khaadan maysid oo gabriil ruugi mayside faradheer uu kaana soo doontay hadda waxay maraysa gabayga yeeraayo guuxaan baxaaya ii gurbaanka owgeedishaamooba lagu gurihaayabdulow adna waxaa ka tagti dhiiqamaa dheel gashaaye dhimbilmaa dhuun mare dhar haddii askuu dhoweyn dhib waa dhaxan maa dhowr samee waaye beelow barakalaawe waa soo baxaynaa warbow kalamana heesaana qaadaysaan niin ma fahmina goortay ahaayeen bashireeru puntland waxay tidhi dooqabashada jenaraal sheegow nalakalama tashan dastuurkaana lagu xadgudbahayaa war muqdisho war kama haysiina maanta tii ka dhacda waa la yaabay banaanbax burburuun boob iyo bililiqo wataana ka dhacay waryaa afkaa suubta alooshaa wax kureeba ulu waxa bililiqaysan waryaa war wasiirka warfaafinta puntland wuxuu yidhi muqdisho caasimad ma noqon karta sababtoo ah ammaan ma ahan marka in laga bedelo weeye horta markii hore muqdisho in caasimad laga dhigayaa lagala tashaday mayo waxaa siri jeesjees ma yeelaay jidkaan maraa jilibkaan furaa diinla kabiirow damaaa dileeyaa u soo digaa damaaa dileeyaa u soo digaa war kalgalow mayba ku tabtay waa u tagaa waa u soo digaa usmaa diidi karaa waar sitibaabulow sitibaabaadana maxay ahayd geedkii kalamaan goormaa la qabsaday war kalamaana indhiinamjila maanta kale afrikaanku waxay ku heesaan i lof my life war kalamaanay hees iyo waran aan loo joogin baad ku waalateene dadka bannaanbaxay maanta waxay ka cabanayeen xaragii jenaraal sheegow bawso lama odhan jaran maaha warwarkaa naga dhex gelina dadka bannaanbaxaya waxay dhaheen jenaraal sheegow waa in si degdega lagu soo daayo budadkooda iyo buruskooda iyo miinshaartoodana waa wateen koontaroolka sayidka ee madaxtooyada laga ilaaliyana waa yimideen iyagoo dhahayo madaxtooyadaan u socona laakiin ciidankii ayaa rasaas ku kala eriyey oh, hadday sayidka yimaadeen madaxtooyaduba waa sigatae war bashiir dheero waraadan hayna madaxweynihii dhuusamareebow joogaa madaxtooyadana laga laga soo heli maayo oo hadday soo galaan miyay ku hungoobi lahayn xasanow soo bax ku soo bixi maa miyay dhaheen war niminkaas badbaado jenaraalahaayna ah waa u digaa waa u soo digaa usmaa karaa miyay dhaheen war bannaanbaxa siyaasisiidow miyaa hogaaminayay war wasiir shaashaa wuxuu yidhi xilkaygaba aan ku waayee ka aamusi maayo dulmiga dadkaygu ay ka cabanayaan ma iscasilayhe horda unuga hogaamiya kooxood haddiin suubsanay lamagoodle maxaynagarawaan war timirta horaa dab loo waaya naga damid cusbaan nugu samaynay warwar ma haysaane cabdiraxmaan cabdishakuuroo soo soo qaatay sawiradii yuhuud maatiina albaabka naga fura wuxuu yidhi waxaan cambaaraynayaa rasaastii la huwiye mudaharaadkii maanta muqdisho ka dhacay raallina kama ihi rabshadaha iyo dhagaxtuurka mudaharaadayaasha waxaase ka halis weyn adeegsiga rasaasta nool sawirada aan soo qaatay waa sagaaliyo tobankii februari waxaanan rasaasna huwiyey ciidanka dowladda maalinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii xilka ugu horreeyey sheekh shariif sheekh axmed waxaa ku hareeraysnaa ciidan ku soo weeraray hoteelkii ay deganaayeen madaxweynihii sidaa yeelayna maanta dal ayuu marti u yahay kii uu weerarka ku ahaa ayaana dalka xukuma abwaan cabdi maxamed amiin allah u naxariistee wuxuu hadda ka hor yidhi taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede sheegoo waa sargaal ciidan haddii uu dembi galay waxay ahayd inay maxkamad ciidan soo bixiso amarka qabashadiisa shacabkana lagu wargeliyo howlgalka ka dhankaa warbaahintana laga ilaaliyo sida bahdilanee loo soo bandhigay laakiin dhaqanka askarta soo qabatay mid la difaaci kara ma ahayn ii baney baney mahaaye eh? ka bilaabataa balaayo eh? baney baney mahaaye eh? ka bilaabataa balaayo waar walla weynaya arrimihii somalilan maxaa laga yidhi war kalamaanay bannaanbuxu kuma eka midka muqdisho ka dhacaye mid kalea wuxuu ka dhacay ceeldheer waxaana looga soo hor jeeday khawaariijta dadka ceeldheerna waxay dhaheen gumaysi ka xun nama soo marin wixii maanta ka dambeeyana ciidamadan garab istaagaynaa khawaariijtana waa iska dhicinaynaa war taliyaha ciidanka ceeldheer joogaa wuxuu yidhi dadka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan weeyaan oo dembiliyaalkii dhibi jiray ee yunka yaqaane ay farta noogu fiiqaan guddoomiyaha degmada ceeldheerna wuxuu yidhi ansaaru siday rasuulka u soo dhoweydo kaleaan idiin soo dhowaynaynaa idiinna garab istaagaynaa aryaadhaha bannaanbaxyaashu waa badan yihiin anigu waxaan ka helay bannaanbixi baxda ka dhacay waxaana hubaa afkoora iyo ficilkooru inuu iswaafaqsanaay saqiir iyo kabiirna kale maysan helin hadda ka horse ay khawaariijta la dirireenna waaba la ogaay tii ka xunaan kudhigaynaana waa wartuugada ummadda jidadka u gashay khawaarijtu wax isma dhaamaane in cabdulaahi mataan layihahdo inta xamar ka baxay ceelbuur tegey oo ilmihiisii iyo xaaskiisii ka soo qaatay maadaama ceelbuur loo socdo si ay uga badbaadaan waxaa lagu galay shabeellada dhexe xaaji cali meelyada markuu marahayba rasaas lagu furay baa leey gaariga ilmaha iyo xaas ku saarnaayeen xaaska halkaas uga dhimatay ilmihiina waa ka dhaawacmeen hadda dhibku dhulka khawaarijtana waa jiraa waa ka ilmaha ka soo qaatay dhulka kalena waa ka jiraayo waata masiibadu ku habsatay markaanu waxaan qabaa tuug iyo qawaariij isku mid in laga soo qaado warayaantan waxaa la yidhi amiiradii shabaab waa soo dhiibayaan awuu cuweydayaan laaqwalin dhirsani dan inooguma jirtaan magaalada galnamiyay yidhaahdeen aadan suni inaanu soo noqonayn baan hubabow anugu war fu'aad shangolaba ma soo socdo waayahe mahad karatay ma soo dhiibay allaahu akbar adiga maakoba ku tukaday arkay warwarka hanaga dhex gelinina waxaasu hadday gacanta soo gelayaan mid is soo dhiiboo hadlay wuxuu yidhi dagaalka hadda dowladdu wada hadduu sii socdo shabaab dalka way ka cararayaan sababtoo ah lixiyo toban sanaan u dagaalamayo uu yidhi midda maantana haysata mid lamidana weligeed nama soo marin uu yidhi warkaba ku dukadoo hadlayna wuxuu yidhi dagaalkan wejigii labaad bay dawladdu u bixisay annaguna waxaan u bixinay wejigii quusta warkaba ku tukada asagoo ka shaqaynaya iskudirkii beelaha ayaanta al-shabaab wadeen ee ku fashilmeen la ogaaday wuxuu yidhi xasan shiikh wuxuu isku dirayaa beelo walaalaa ee dega gobolka galgaduud marka madaxweynuhu dadka soomaaliyeed iyo isku laynin uu yidhi warbaxsadka khawaariijta iyo rafashadooda meel kasta ay gaartay waxaa la sheegay amiir email dirsaday oo carabta wax ka raadsaday markaasuu wuxuu qoray fii xaalatinaa haahuna xaraarug inta carabta yaabtay waxaa lagu soo jawaabay maa hiya alxaraarug kadibna wuxuu ku jawaabay alxaraarug hiya aaqir xarakaat fi lxayaat aryaa samigay cabdullana waxau yidhi dulmi sameeye been ku dug dadkii baartay mooxoog daawa dulmi sameeye been ku dug dadkii baartay mooxoog daawa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabaday barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

rabbiyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celi iga kariime allahayo allahayo ku soo celi aaday ku timido kulliyo hullac loo maray wax bufiya qabyaaladeeda kaynaan iyo gobannimo kartiyo sharaaf kal aday ku timido kulliyo hullac loo maray wax bufiya qabyaaladeeda karaamadiyo sharafiyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celiyo diga kariimehe allahayow allahayow ku soo celiye kalsoonida allahayo allahayo soomaalida ku soo celi adiga kari iyo kalsoonida soomaalida ku soo celi adiga ka yime ku soo celiaraamadiyo sharaftiyo kalsoonida soomaalida